asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii tobnaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin sali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما باب هذا كان باب من عيد باب كدوي ama baabun hada kanu baabun baab wey man tabaraka cidii barakaysata bishajaratin geed aw xajarin dhagax wa naxwihimaa iyo wixii lamid ah fa huwa mushrik waa gaaloobaya saas in khabarka laga dhigo manta mubtada laga dhigo ama baabunta mudaaf laga dhigo manta mudaaf ileyhi laga dhigo waa la heli karaa macnaha markuu guud ahaan tawxiidka kasoo hadlay oo shirkiga soo qeexay ayuu wuxuu sheekhu marka ka hadlayaa qaybo iyo gaballo tawxiidka wax u dhimaya oo shirkiyaadka ah shirkiyaadkii ayuu marka faahfaahin ku sameynaya oo guda galay oo uu kala dhigdhigayaa marka marka geedaha oo la barakaysto ama dhagaxaanta la barakaysto ama waxyaalo kaleoo la barakaysto ayaa waxay ka mid yihiin iyaguna shirkiga ayib tabaruka asalkiisa waxaa la yidhahdaa alab lbaraka barako raadinteed baa la dhahaa barakadana waxaa la yidhahdaa alkhayru lkathiir ama kasrat lkhayr wa thubuutuhu khayrka faraha badan iyo inuu sugnaado oo khayrkaasi uusan ku dhaafin ayaa barakada la yidhahdaa waxaa laga keenay min albirka berkada laga keenay maxaa yeelay barkada marka dhulka intiisa kale loo fiiriyo wayna ka qaad weyn tahay oo biyaha ku jira waa ka badan yihiin dhulka kale midda kaleeto biyaha galaayo way sugnaadaan bikhilaafi biyaha dhulka kala socda halkaasaa laga keenay marka kasratu lkhayr wa hubuutuhu ayaa barakada la yidhahda marka barakada oo la raadiyo oo geed lagu raadiyo geed inaad barako ka raadiso ama dhagax ka raadiso ama wixii lamid aba waxyaalaha lamidka waxaa noqon kartaa yani sida qubadaha oo kale guryaha oo kale qubuurta oo kale meelaha qaarkood oo kale yani wax alla wixii barako laga raadiyo oo kale oo aan geed ahayn dhagax ahayn ayaa lamid ah. tabaruga marka sidiisaba laba qaybood buu qaybsamaa tabarug in shay barako laga raadiyo laba qaybood buu qaybsamaa mid sharcigu ogol yahay oo banaan iyo mid aan banaan inuu sharcigu diiday midka sharcigu ogolaaday waxaa kamid a ah maalan inaad hadalkaaga qowl iyo hadal inaad barako ku raadiso dikriga ilaahay oo kale qur-aanka akrintiisa oo kale lana barako badan baa ku jirta barako badan iyo khayr aada u fara badan ayaa ku jira oo mid adduuniya mid aakaraba leh inaad ficilkaaga sharciga waafaqsan barako ku raadiso sida cilmiga raadintiisa oo kale dhageysigiisa barashadiisa dadka beridiisa ayaduna waa ficil barakaa lagu helaayo sharcigu barako fara badan iyo khayr badan buu ku sheegay hay-a mucayana waxyaalaha iska mubaaxaadka ah haddii qaab mucayan oo sharcigu sheegay aada u samayso iyadana barako lagu helo waa jiraan masalan cuntada nabigu sal lla alay waslam wuxuu sheegay in laysugu yimaado oo gacmuhu ku bataan oo la wadaago inay ka barako badan tahay haddii ruuxu keligii cuno masalan in aan xeedhada dhexdeeda laga cunin oo dhinaca laga cuno yani fidaha in raashinka laga cuno maxay dhexda barakadan kusoo degaysa in wixii dhulka dhaca la qaato oo aan laga tegin in gacanta la leefleefo ilaa ayri dalik yani waxyaalahaas waa waxyaalo sharciga uu barako ku sheegay taasi waa mid talabaad waxa weeye in meelo laga raadiyo ilaahay dhulkiisa ka mid ah in barako laga raadiyo sida masaajid oo kale mathalan magaalada madiine iyo deegaankeeda oo kale maka oo kale dhulka shaam la yidhaahdo oo kale intaasoo dhan nabigu salawatullai wasalaamu calayhi khayr buu ku sheegay yani deegaan ahaan iyo yani degmo ahaan iyo dhul ahaanba khayr buu nabigu ku sheegay salawatulli waslamu caleyh laakiin dhulkaas barakada loo raadsanahayey ee masaajidu ka mid tahay masaajidu lafteedaa sii kala barako badan oo saddexda masjid baa ugu baraka badan ka madi makaa ugu baraka badan ka madiinaa ku xiga baytulmaqdis baa soo raaca saasay u kala barako badan yihin marka barakaadka masaajida ku jiraay waxaa lagu raadinayaa camalkii sharciga ugu talagalay masaajidda in lagu qabto barakadooda lagu raadiyo macnaheedu waxa weyaan salaad iyo cibaadaad iyo yani ictikaaf iyo acmaashaasa barakada masaajida lagu helaayo lagu gaadhay iyo amaakintaas uu barakada sharcigu ku sheegay waxaa kaleeto oo barakada iyada laga raadiyaa zamanka xilliyada qaarkood oo khayr fara badan ilaahay dhex dhigay baa jira oo barakaysan sida bishan hadda aan ku jirno oo kale shahru ramadaan sida masalan laylat lqadri oo kale waa habeen barakaysan wey sida maalan tobanka beri beriye bisha dilxija ugu horeysa o kale waa maalmo iyaguna barakaysan wey marka xiliyadaa barakaysan ayagana barakadooda iyo khayrkooda badan waxaa lagu raadiyaa camalkuu sharcigu sheegay camalkuu sharcigu sheegay oo cibaadadii ah oo baryadii ilaahay ah oo salaadii ah oo soonkii ah kuwaasaa iyagana barakadooda lagu raadiyaa oo macnaha waxa wey lagu helaa waxaa kaloo barakada iyadana lagu helo sharcigu ku sheegay oo iyadana baraka laga raadiyaa iyo khayr cuntooyinka qaarkood sida maalan xabatu sawda oo kale sida matalan zaytu zaytuun oo kale sida matalan waxyaalahaas sharcigu barako ku sheegay oo cuntooyinkan qaarkood oo baraka lagu sheego khayr badan lagu sheegay baa jira ayagana ka raadsigoodu wuxuu noqonayaa siduu sharcigu u sheegay in looga raadsado sidaasay noqonaysa marka waxaa jira tabaruka iyo baraka raadinta iyo khayr raadinta qaar badan oo noocaasoo kaleoo banaan baa jira qaar badan oo banaanayna waa jira qaarka aan banaanayn waxaa ka mid a ah maalan meelihii sharcigu uu ku sheegay khayrka iyo barakada uu ku sheegay khayrka badan uu ku sheegay sidii sharcigu uu ugu talagalay in barakada iyo khayrkaa lagu gaadho si aan ahayn hadduu ruuxu ku raadsado soo masaajidda barako laguma sheegin hadduu ruuxu barakadii kaba bilaababa inuu masaajidda albaabadeeda isku tirtiro dhacdo oo uu wax ka raadiyo ama gobasha iyo dhulka yani masaajidda uu wax ka doonto uu isku tirtiro isku masexo ama ma ahee kaba soo qaad masalan xajarul aswadka dhagaxa madow ee kacbada ku yaala ee sharcigu faray in la dhunkado oo la taabto in uu macnaha uba arkaba inuu barakeysan yahay oo barakadaa iyo khayrkaas intuu gacanta mariyo jirkiisa wada marmariyo isaga uu macnaha waxa weye sidii sharcigu u talagalay inuu baraka kaga raadsado macna marka waxyaalihii sharcigu ugu talagalay barakada ku sheegay sidii barakada in looga gaadho oo lagaga helo uu sharcigu sheegay si aan ahayn haddaad uga raadsatahay iyadana waxa weye waa tabaruk ibtidaaci ah weye oo sharcigu uusan ogolayn waxaa lamid a ah masalan meel aan sharcigu in la barakaystaba ugu talagelin in baraka laga raadsado ra-san sideedaba sharcigu ma odhan meesha baraka ku jirta sida qubuurta oo kale xataa qubuurta dadkii warwanaagsanaa saalixiintii awliyada sharcigu wax baraka ah kuma sheegi wax qabri ah oo layidhi baraka ku jirta aayad qur-aanna ma sheegin xadiidna ma sheegin waana meelaha ugu badan ee hadda la barakaysto oo laysmarmariyo laysku tirtiro saas way macnaha khayr iyo wanaagga laga raadsa xataa waxay yani waxa way aan la ogolayn iska daa iyaga inaad ismarmariseen agtooda xataa inaad rumayso cibaadada agtooda lagu sameeyey salaada agtooda lagu sameeyey baryada dhexdooda lagu sameeyey inay khayr dheerta oo baraka leedahay saa inaad rumaysaan xataa la ogoleen maxaa yeelay nebigu sal alay wasalam aada buu uga digay qubuurta dadka waa uga dayriyey ka fogaada la yidhi mooyaane laakiin wax ka raadsada lama dhig waxaa kamid a ah matalan meelo aan mashruucba ahayn oo sharcigaba kusoo aroori in la barakaysto in baraka laga raadiyo sida matalan godkii nebigu uu galay salawatullhi wasalaamu caleyh maalintuu hijroonayo o kale geedkii baycat ridwan ay ka dhacday baycat ridwan nabigu sal lay slam saxaabada markii lagu baayaconayay geedii ay hoos fadhiyeen ee ilaahay qur-aanka ku sheegay subxaana watacaala waa geedda cumar uu gooyo wey baas dambe cumar xilligiisiia ah, yaa waxaa soo baxday dad barakaysanaya geedii waa loo sheegay cumar marka rag buu soo diray wuxu hi geeddaa hala gooye maalintii cumar uu gooyey baa geeddaa ugu dambeysay meelay ku taallay xataa lama yaqaanaa sharcigu uguma talagin in la macnaha la barakayso sida masalan buurtii tuurisina buurtii ilaahi subxaana watacaala agteeda uu nabiyullaahi muusa ugu waxyooday waa barakaa ka dhacday meeshaas yani waxa weyaan arrin weyn baa ka dhacday haddana lama barakaysanayo masalan waxa weyaan meeshii ay ka dhacday dagaalkii beder uu ka dhacay oo kale waa meelo macnaha axdaas waaweyn oo sharci ah ayaa ka dhacay haddana maca dalika sharcigu ma qabo mana ogolo in la barakaysto macnaha maxaa yeele maba sheeginba hadduusa sheegin khayr baa meeshan ku jiro barakaa lagu gaadhay oo waxbaa laga heli waa in sharciga laga helo haddaan sharciga laga helin lama barakaysan karo waxaa ka mid a yani barakaysiga mubtadice sharcigu uusan ogolayn ruuxu inuu xilliyada qaarkood xiliyada qaarkood inuu barakiyi khayr badan u maleeyo inay ku jirto oo uu ka raadsado sida masalan dhalashadii nebiga salawatullhi wasalaamu calayhi xilligay ku aadanayd oo kale taariikhdiisii in masalan yacni ixtifaal iyo isu imaad iyo munaasabad iyo ciid iyo cibaadaad iyo la sameeyo oo la yidhahdo barakaa laga raadinaya sharcigu ma sheegin ma uusan sheegin waa zaman zaman uusan sharcigu ku sheegin wax baraka ah wey waxaa ka mid a ah masalan alisra walmicraaj habeenkii nabiga la dheelmay salawatullahi wasalaamu caleyh iyadana ixtifaalaad baa la sameeya ixtifaalaadkaana barakaa lagu raadinaya waa maalin baraka la raadinayo ma jirta iyadana wax jira maaho sharcigu ma sheegin waxaa ka mid a midii maalintii nebigu hijirooday salawatullhi wasalaamu caleyh dadka qaar baa ixtifaalaad sameeyay iyada lafteeda maalintii nebigu makaw ka cararo madiine uu aaday nebigu sal lay slam maalintii beder sidoo kale maalintii magaalada maka la furtay yani munaasabaad saasoo kale oo xilliga iyo zamanka ku xidhanoo dadka qaarkii barakaystaanna waa jiraan ayaguna sharcigu ma sheegino barakaysigooda waa bidco wey waa waxa sharciga kusoo aroorin barakaysiga bidciga waxaa ka mid ah inaad dadka saalixiinta ah ee wan wanaagsan iyo culimada aasaartooda inaad barakaysato inaad jidhkiisa barakaysato yani timihiisa barakaysato candhuufkiisa barakaysato dhididkiisa barakaysato dharkiisa barakaysato kebihiisa barakaysato kuwaasaa ka mid ah. wax mashruuca maa iyadana waa bidco wey maxaa yeelay nabigeena salawatullahi wasalaamu calayh saxaabadu way barakaysan jireen dhididkiisa iyo timihiisa iyo dharkiisa iyo waa la barakaysan jiray arrintaasi laakiin nabigeennay ku gooni ahayd salawatullah wasalaamu caleyh cid nabiga ka dambaysay oo la barakaystayna xilligii saxaabadii iyo culimadii waaweynaa ma soo marin inay nabiga gooni ku ahayd taasaa kutusi markuu nebigu geeriyooday ummadda yaa ugu fadli badnaa abubakar soo ahayn cid saxaabada ka mida oo intay abuubakar dharkiisa raadsatay barakaysatay ma jirto cumar baan dharkiisa iyo madihiisa la barakaysanin caliy bn abi aalib iyo cumaan baan la barakaysanin cabdullahi bn mascuud baan la barakaysanin raggii jannada ilahay ugu bishaareeyey baan la barakaysanin haddii intaasi ay isbarakaysan waayeen saxaabadu waxay fahmeen barakaysiga ruuxa jirhkiisa iyo alaabtiisa la barakaystaay inay nebiga ku gooye ahayd salawatullahi wasalaamu caleyh fahamkii saxaabada wey iyo culimadii waaweynaa marka cid ka dambaysa oo wixiisa la barakaysan ma jiro gacan dadka inta loo soo saaro dhundhunkada la yidhaahdo iyo maro la yidhaahdo xidho iyo kaba qaadan la yidhaahdo oo meel la dhigani ma ay jirto oo la barakeysan barakaysan maana waa barakaysiyaal barakaysiga qaybihiisa sharciga khilaafsan wey marka barakaysigu wuxuu u qaysamaa qaar sharciga waafaqsan iyo qaar sharciga aan waafaqsanayn qaarka sharciga waafaqsan waa qaarka sharcigu sheegay qaabkii barakadaa looga raadin lahaana isaga laga qaatay qaarka aan banaanayn ee markay ugu yartahay bidca hadday ugu haddii kalena gaalnimo ba ruuxa gaadhsiinaysana waa barakaysiga aan sharciga kusoo aroorin meel la barakaysto xilli la barakaysto ruux la barakaysto wax la barakaysto qaab wax loo barakaysto sharciga ku imaanin kuwaas way macna man tabaraka bishajaratin aw xajarin wanaxwihimaa iyo wixii lamid a wa qawli llahi ayuu baab u yahay xataa xajarka waxaa soo gelaya xajarkaas waxaa soo gelaya xajar aswadka dhagaxa madow dhagaxa madow barakada sharcigu ku sheegay ee laga gaadhayo waxa weeye waa intii sharcigu ku sheegay iyo jidkii uu ku sheegay in loo maro keliyata un markaa dhawaafayso gacanta untaasi ama dhunko waa intaas laakiin gacantaadii taabatay in aad jidhka wada marmariso ama isku dhajiso isagaba aada isku dhajiso lagaa fujin kari waayo sida dadka qaarkii oo kaleeto taasoo kaleeto macnaha waxay keenaysaa inaad ka fahamsan tahay dhagaxan kadaata inuu macnaha waxa waxtarayo waa kii cumar ibnu khataab radi allahu canhu odhan jiray yani wallahi inii la anaka xajarun laa tanfacu walaa tadur walawlaa anii ra'aytu rasuul rasuul lahi sal lay waslam yuqabiluka maa qabaltuka dhagixii buu la hadlaya wuxuu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaan ku ogahay xajarul aswadow inaad uun dhagax tahay waxbana aadan dhibi karin waxbana aadan dheefin karin wax tar inaadan lahayn haddaanan nebigoo ku dhunkanaya arki lahaynna oona nebi maxamed ku dayanayninna kumaana dhunkadeen bu marka dheefkamuu raadinaya cumar eh nebi maxamed salawatullhi wasalaamu calayhi buu ka amar qaadanayaa ku dayanaya ilaahay baa nagu addoonsaday dhunkada oo taabta intaa unbaanu u qaadan mooyaane waxbuu tari macnaheedu ma ah xajarun aswad haddii laysu diiday barakaysigiis qabri ninka ku jiraba wuxuu yahay alla garanay iyo ciid meeshan taalla carro meeshan taalla iyo geed alloobaado meeshan ka baxay bal waxa laga raadin muxuu yahy waxa laga heliye laga raadin muxuu yahy taasuma wa qawli llahi tacaala ayuu baab u yahay ilaahay odhahdii uu yidhi afara'aytum bal ka warrama waxaan gaaladoo how allaata ballaata iga warrama waalcuzaa iyo sanamka cuza la yidhaha wa manaata iyo manaata ka warama athaalithata ee saddexaad alukraa manaasihii saddexaad ee labadaa hore saddexaynayay alukraa ee liitay saas waa tafsiir yani alukraa almutaakhir ee dambeeyey ee liitay ama alukraa ee kale macnaheedu waxa weeye suuratu najmi markuu ilaahay kasoo warramay salawatullahi wasalaamu al ilaahay subxaana wa tacala markuu kasoo warramay nebigiisa iyo waxyiga in la siiyey iyo in la sii qaaday iyo aayado waaweyn in lasoo tusay laqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubraa aayado waaweyn inuu soo arkay habeenkaa markii lasoo sheegay ayaa waxaa la yidhaha afara'aytum llaata walcuzza wamanaata athaalihata alukhra bal waxaa waaweyn ee ilaahay makhluuqaadkiisa iyo aayaadkiisa kamidaanu soo tusnay nebi maxamede bal iga warrama asnaamtaad caabudaysaan oo laata iyo cuze iyo manaata ah maxay yihiin maxay qaban karaan maxay awoodi karaan ayagu maxay yihiin bal war iga siiya saas way macana oo su-aashu waa su-aal isticjaab ah waa la yaab iyo ixtiqaar yaraysi waana lala yaabayaa iyaga safaahadooda iyo caqli darradooda haddana waxaa la liidahayaa oo la quursanaya waxanay caabudayaan ee magacyahana ay ula baxeen sanamka laata la yidhahdo laata waa magac sanam waxaa iska lahaan jiray niman la yhahdo reer thakiif reer thakiif waa nimankii daaif degi jiray wey nimankaasaa lahaa wuxuuna asalkiisu ahaa baa laleeyahay leeyahay dhagax dhagax ay naqshiyeeyeen oo aada ay u xarxardheen oy qurxiyeen buu ahaa markaasaa waxay u sameeyeen guri bay u dhisayaan guri markay u dhisaanna dad ay sadana ku magacaabaan khaadimiin adeegayaasha sanamka ilan ilaah buu u yahay adeegayaasha ilaahay ku magacaabayaan dadkaasaa la hor farfadhiisiin dadkaasi marka gurigaas loo dhisay sanamka waxaa la dhigayaa wax alla wixii sanamka loo soo hadiyeeyo oo isagu uu leeyahay meeshay gelinayaan dadkan sanamka mar walba dul joogana waa adeegayaashii iyo shaqaalihii sanamka oo way ka turjumaan sanamku saasuu leeyahay oo saasuu qabaa oo waa muriidiintii oo kale w maana saasoo kale w marka halkaasay guri uga dhiseen nimankan reer taqiif baa lahaa weliba wuxuu laatadu la dheeraa dheeraabaa laleeyahay wuxuu lahaa barxad aada u weyn buu lahaa oo caan ka ah jaziiratlcarab waxay ugu faani jireen barxaddaa iyo sanamkaas carabta inteeda kale oo dhan bay ka siteen markii quraysh laga soo reebo inta kaleoo dhan bay ugu ilaah weynaayeen quraysh markii laga reebay maanaa quraysh ma gaari karaan nebigu sal alay slam sanamkaa laata la yidhaha waxaa kaloo la sheegaa oo ibnu cabaas uu leeyahy wuxuu ahaa laata asalkiisu nin saalixoo wanaagsan buu ahaa nin wanaagsan oo dadka xujayda ah shurbadda u qasu ah shurbada ayuu subag iyo waxa ugu sugu dari jirayo markaasuu martisoori jiray dadka xajka yimaada markaasaa ninkii baa geeriyooday markuu geeriyooday geeriyoodaybay markayay dushiisa waxay ka dhiseen qubad bay ka dhiseen kadibna qubadiibaa sanam isu bedashay oo sidaasay ku caabudeen ibnu cabaas baa sidaa odhanaya halkaasuu kasoo jeedaana cabdullahi ibnu cabaas baa leh almuhim sanamka ay nimankaasi lahaayeen reer saqiif nebigu sal lay waslam wuxuu u diray mugiirata bnu shucba oo soo dumiyey markuu nabigu maka qabsaday salawatulli waslamu calayh ayuu asnaam aada u fara badan buu rag u kala diray muqiire marka waxaa loo diray sanamkii laata la odhan jira markaasuu soo dumiye soo burburiyey cuzza asaga waxaa laga keenay waa ta'niisu acaz acaz ruuxa macnaha waxa wey ciziga badan oo dhadig ah waa magac dhadiga ah wey cuzza waxaa laga keenay bay leeyihiin ka ishtiqaaqdeen waxay ka jeexeen magacan ilaahay magaciisa casiis ah ilahay baa magac wuxuu leeyahay casiiz ah magicii casiiz ahaa ayay magac uga jeexeen sanamkooda oo markaasaa waxay ku magacaabeen ciza laakiin inkaari waxay kaga dhacday sanamkiibay magaca weyn u bixiyeen magac dhadig ah yay ku magacaabeen cuzza isagana waxaa lahaa sanamkaa cuzo la yidhahdo niman kale reer qureysheed ayaa lahaan jiray meel makiya daaif ku yaal udhaxaysa oo la yidhahdo nakla ayuu ooli jiray reer qureysheed baa aada weyneyn jiray abuu sufyaan markii nabiga sal ly slam iyo isaga raggu watay uxud laysku laayay oo nabiga sal lay slam saxaabadiisa waxoogaa dardaacadu gaadhay waa kii dhihi jiray lana alcuzza walaa cuzza lakum yacni sanamkii cuzo la odhan jiray baan anagu leenahay oo na garab taagana noo hiiliyey laakiin idinka nasiibxumadiina iyo nacasnimadiina cuzo oo kale ma haysataan waa kii nabigu dhihi jiray sal lay waslam waxaad ku tidhahdaan oo ugu jawaabtaan lana almawla walaa mawlaa lakum anagu allaanu leenahay idinkina idinkuna cuse iyo wax qurun aad agfar fadhidaano alle idin gargaara malihidin saa ku dhaha nabigu sal lay slam marka cusa quraysh baa lahayd nabigu wuxuu u diray ninkii laodhan jiray khaalid ibn lwaliid khaalid waliid markii maka la furtay ayuu nabigu u diray khaalid wuu tegey geedo dhowr ahoo ka ag dhawaa oo geed buuba ahaba asalkiisu laleeyahay geed ay dhiseen oo ay daahiye saareen oo dhar u xidheen buu ah geedihii buu soo googooyey marka gurigii meelaha ka dhisnaana uu soo dumiyey khaalid markaasu soo laabtay markuu nabiga u yimi salawatullai wasalaamu caleyh buu yihi maxaad samaysay wuxuu yihi nabiga wixii aan meesha ugu tago geed iyo guri ahaa soo dumiye wuxuu nabigu yuhi sal lay waslam maadan weli waxba samaynin waxba maadan soo duminina kaclaaba buu khaalid meeshii buu ku laabtay markuu meeshii tegay isagoo raggiisii wato ayaa nimankii khaadimiinta ahaa ee sadanada ahaa ee u shaqaynaya sanamka ag taag taagnaa khaalid markay arkeen bay buuraha ku carareen lafadooday la baqdeen ayagoo ku haya yaa cuzaa yaa cuzaa alla tolla ay cuzow alla tolla ay cuzoy naa wax qabo naa ragga iska dhici iyagoo ku haya iyo care cuzaa marka khaalid intuu u yimid markuu kusoo dhawaaday ayaa waxaa ka hor timid habar islaan habar ah oo qaawan oo timuhu ka kala firiirsan yihiin oo si wax ka yihiin khaalidba iyadoo ordaysa hoogayo oo ba-yadoo ka haysay ka hor timid markaasuu khaalid intuu seeftii uqaatay buu qoorta ka goyey wuu soo laabtay nebigu u yimi salawatullahi wasalaamu caleyh maxaad la kulantay buu yihi nebigo habarinkaari ku dhacday baa iga hortimid oo dilay buu yihi haddaad dishay buu yihi cizo habartii loo odhan jiray taasay ahayd habar shaydaan bay ahayd macana saas wey marka taana nebigu sal ly slam halkaasuu kaga takhalusay manaata sanamka la yidhaahdo meel la yidhahdo mushallal oo oo qudayd agteeda makiya madiina udhaxaysa ayuu ooli jiray sanamkaas waxaa lahaan jiray nimanka la yidhahda reer khusaaca aws iyo khasrajna way weyneyn jireen labadii qabeel ee reer ansaareed ee madiina iyaguna way weyneyn jireen oo markay madiine ka yimaadaan oo ay xaramka usoo socdaan waxay kasoo xarman jireen mushallal oo sanamkaasi uu ooli jiray manaato la yidhahdo asalkiisa isagana waxay uga soo jeexeen magaca magaca ilaah ay uga soo dhuxul qaadeen ee mannaan ah ama manaato waxaa loogu magacaabay dhiiggaa agtiisa aada loogu daadiyaa ama manaase waxaa loogu magacaabay uu gallad badan oo wax badan buu bixiyaa sidaasay macnaha ugu magacaabeen isagana nebigu sal alay wasalam wuu diray oo rag buu u diray sidoo kale isagana sanadkii maka uu nebigu furtay baa lasoo duniyey saas wey macnaha marka asnaamta dhowrkaa eed caabudaysaan bal ka warrama oo sidooduba maxay dhib iyo dheef leeyihiin maxay dhibaan maxayse dheefiyaan aayaadka ilaaha ee uu soo arkay nabigu sal alay wasalam waa wax waaweyn ee bal ayagu maxay qiimo leeyihiin saasoo kaleeto w maanaa su-aashu waa ixtiqaar macnaa waa la xaqiraya afara'aytum bal iga warrama allaata bal sanamka laata la yidhaahday iga warrama culimada qaar waxay leeyihiin min allahi bay ka jeexeen magaca oo magaca ay uga qaadeen magaca ilaahay allah ah iyay uga soo jeexeen qolana waxay leeyihiin min allaata oo ta'da la shado magaciisu saas wey oo min ladta sawiiqa baa laga keenayo latiga waxaa la yidhahdaa marka uu ruuxu shurbada qaso oo subag intuu wax ku daro uu qaso ayaa la yidhahda marka ninkii qasi jiray ee magaciisa halkaasaa iyo kasoo jeedaana waa la odhanaya wa manaata bal manaata ka warrama manaatihii athaliata ee saddexaad aluqraa ee kale ee labadaa midna ahayn ama mehe aluqraa manaatana bal ka warrama sanamkii manaata ahay athaliata ee saddexaad alukraa almutaakhirati ee liidatee dambaysay aan qiimaha lahayn can abi waqidin laythi qaal abi waqidin laythi waxaa laga warinaya magaciisa waa xaaris ibn cawf baa la qaala wuxuu ihi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli lahi sal lay slam nabigaanu raacnay ilaa xunaynin xunayn baanu u raacnay nabiga la jirankiisaan baxnay xunayn baan aanay walxaal naxnu anagu xudathaau cahdin waktigoodu kuwo uu ku dhow yahay anagoo ah bikufrin gaalnimo wakti gaalnimo anagoo ku dhow oo xilligaanu soo islaamnay ay dhoweyd ayaanu nebiga raacnay walilmushrikiina walxaal lilmushrikiina gaalada ay u sugnaatay sidratun geed oo yackufuuna ay ku negi yihiin cindahaa agteeda gaaladii markaa deegaankaa deganaydna waxay lahaan jireen geed ay barakaystaanoo dul fadhfadhiyaan wayanuutuuna geedaasoo ay ku xidhxidhaan biha iyada aslixatahum hubkooday ku xidxidhan jireen seefaha iyo warmaha iyo waxay hub wataan ayaa lagu xidxidhiyo waa la barakaysan xirsi xidh oo kale wey yuqaalu laha waxaa la yidhahdaa geeda daatu anwaad magacaasay leedahay tii xidhxidhidda u saaxiibka ahay fa mararnaa waxaan soo marnay buu ihi bisidratin geed fa qulnaa waxaanu idhi yani geedii gaalada caadada ay u lahaan jirtay taas la garay taa iyagoo yaqaanay oy horay u lahaan jireen bay geed weyn soo mareen faqulnaa marka waxaanu idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ijcal lanaa waxaad noo yeeshaa ood noo samaysaa daatu anwaad geed laya daatu anwaad noo samey mid macnaha xidhxidhasho u saxiiba geed aan wax ku xidhxidhano seefahanagiiyo warmahanagoon barakaysano noo samey annagana kamaa lahum sida kuwan ay ugu sugnaatayba daatu anwaad geelay wax ku xidxidhaan say uleeyihiin oo kale annagana taasoo kale noo samey faqaala rasul lah sal lay slam nabigu wuxuu yihi allahu akbar allaa weyne oo in wax la garab dhigo ka weyne innahaa iyadu assunanu waa jidadkii wey waa jidadkii addoommadu mari jireen wey qultum waxaad tidhahdeen buu nabigu uri sal lay wasalam waladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku jirtee allaan ku dhaartee waxaad ku hadasheen oo tidhaahdeen kamaa qaalad siday tidhi oo kale banuu israaiila ree bani israaiil limuusa muuse say ku yidhahdeen oo kale hadalkiinu wuxuu ka dhigan yahay kii ay ree bani israaiil nebi muuse usoo jeediyeen iyo codsi ay ka codsadeen oo kale oo muxuu ahaa waxay ku yidhahdeen ijcal lana waxaad noo samaysaa ood noo yeeshaa muusow ilaahan ilaahan noo samey kamaa lahum siday ugu sugnaatayba kuwan aalihatun ilaahyaal kuwani siday ilaahyada ay uleeyihiin ay u caabudayaan annagana ilaahyo kale noo samee qaala wuxuu yihi marka nabiyullaahi muuse inakum idinku qawmun dad baa tihin tajhaluun oon wax garanayn war dad jaahiliin oo wagara oon wax garanaynin baa tihin latarkabunna buu nabigu yuri sal lay slam waad fuulaysaan oo waad waad maraysaan wey sanana man dad jidadkood baad maraysaan qablakum idinka horreeyey intii dadkii idinka horreeyey jidadkoodii baad qaadaysaan rawahu waxaa wariye xadiidka tirmidi wasaxaxahu xadiidka saxiix uu ka dhigay waana sidaas uu sheegay waa xadii saxiixa wey xadiidka abuwaqidin allaysi magaciisa waxaa la yidhahdaa alxaaris ibnu cawf xadiis kale dhirtana waa jiraan oo saxaabada ay warinayaan oo saxaabo kale ay warinayaan oo kan lamid ah wuxuu leeyahay abuwaqidin allaysi nabiga ayaan raacnay salawatullahi wasalaamu caleyh oon xunayn u raacnay xunayn waa tog u dhexeeya daaif iyo maku udhexeeya waana togii uu ka dhacay dagaalkii la magacbaxay xunayn aswatu xunayn dagaalkii macnaha togay ka dhacay markay saxaabadu nabiga raacayaan salawatullhi wasalaamu caleyh waa markuu maka furtay sanadkii sideedaad kadib u ah maka markuu qabsaday ayaa nabiga waxay soo waxaa soo gaadhay salawatullahi wasalaamu caleyh war sheegaya in nimankii ree la odhan jiray reer saqiif iyo qabaa-ishii ree hawaasin inay isku urursadeen meesha la yidhaahdo toga la yidhaahdo xunayn ay doonayaan intaadan tilaabo qaadin nebi ow inay kugu qaadaan oo ayagu weerarka kaala horeeyaan weerar inay dawacsan yihiin baa nabiga loo sheegay salawatullah wasalaamu caleyh markaasuu nabigu intuu wuxuu saxaabo urursan karay urursaday buu marka ku baxay isagoo labiyo toban kun oo nin wata toban kun waa raggu madiine kala yimid laba kunna waxay ka raaceen magaalada maka oo dadkii maslamatu fatxi maka maka markii la furtay dadkii islaame wey ee magaalada loogu yimid intaasuu marka nabigu ku weeraray salawatulli wasalaamu calayh dagaalka qeybtiisii hore marka waa tii saxaabadu hadal ay yidhaahdeen daraaddeed caalsaaraha looga qaatay waxoogaa la yara caydsaday hadalkay odhan jireen lan nuqlaba alyawma can qilla maanta yaraan ma loogaba adkaan maayo hadalkaasoo yidhaahdeen baa loo ciqaabay waa la yaro edbiyey dharbaaxadii hore markay ku dhacdayna guusha dambe ilahi subxana wa tacala ayagu siiyey wa yawma xunaynin id acjabatkum katratukum falam tugni cankum shaya wadaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin uma anzla allahu sakiinatahu cala rasuulihi wacala lmu'miniin waanzla junuuda lam tarawha halka aayaadkaasaa ka warramay marka duulaankaasaa nabiga u raaceen salawatullahi wasalaamu calayhi abuwaaqidin layti rag uu ku jiro wuxuu leeyahay marka aan nabiga raacayno duulaankaa u raacayno xilligii gaalnimaan ku dhownahay yacni xilligaan gaalada ahayn maba fogaba waqti dhowgaan soo islaamna wey hadalkaa wuxuu saa u leeyahay waxoogaa wuu cudur daaranaya tuhmaa meesha soo geli karto war saxaabadii nebigu sal alay wasalam intaa wax haddaad ahaydeen seebay idinka qarsoomi kartaa inaan waxaan ilaahay ahayn la barageysan karin geedan noo samee aanu wax ku xidhxidhanne seebaad intaa u baran weydeen su-aashaa iyo tuhmadaas oo meesha imaan karta ayuu macnaha ka hortegayo markaasaa wuxuu yihi wanaxnu xudathaau cahdin bikufri yani cudurdaar baanu lahayno dad gaalnimo mar dhow ka yimid baanu ahayn islaamnimadaan ku cusbayn waay oo ficlan saasay ahayd maxaa yeelay makayba ku islaameen ba ayagoo saasa ah marka gaaladuna marka waxay lahaan jireen oo caado u ahaan jirtay geeda ay barakaystaan oo ay hubka ku xidxidhaan yani markay duulahayaan sida matalan hadda yani ciidamadu markay duulahayaan oo kaleeto yani wax isixidh la yidhahda lagu wareejiyaa waxbay akriya oo wadaado markii wax lasoo dhacana wax kule oo xoolaha lasoo dhaca wax laga siiyo ayaa ciidamada u uxirsiidha marka xirsi xidhkaasoo kale geedaha ka rabaanoo hubka geeda lagu xidhxidhaya waxaa la doonayaa hubkankaasi inuu guul gaadho oo geedaasi barakada ay ku dhalisay hubkan in guusha lagu gaadhaa la doonaya saasay markaa caadadoodii hore ahaan jirtay marka iyagoo nabiga la socday salawatullahi wasalaamu calayhi waxay soo mareen dad geed yacni wax weeye haysta geedii hore ee ay isticmaali jireen oo kaleeto oo ay barakaysan jireen oo kale ayaa weli marka ragga qalbigoodii kusii laaban markaasaa waxay ku yidhahdeen nabigu annagana tanoo kale noo samay tanoo kale noo yeel oon mid aanu barakaysano annagana wax ku xidhan aanu dadka la mid noqone noo samee markaasuu rasuulku sal alla alay wasalam arrinkaasi aada ula weynaaday codsigaas yaa aada nabiga ula weynaaday salawatullahi wasalaamu calayh markaasuu yidhi allahu akbar inaha sunan macnaa waa jidadkii wey waa caadooyinkii ummadi lahaan jireenoo inay simbirrixdaan oo khaldamaan oo shirkiyaan la yimaadaan waa jidadkii ummadihii hore wey waxaan ku dhaartay buu nabigu uri sal ly waslam allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtay ee maamulaan ku dhaartay waxaad ku hadasheen hadalkii reer bani israael ay muuse ku yidhaahdeen oo kale macnaha codsigiina aad iga codsateen wuxuu ka dhigan yahay oo la mid yahay codsigii reer bani israael ay muuse ka codsadeen oo kale oo maxay yihiin fircoon iyo cadowgoodii hortooda ilaahay ku halaagay oo ay guul taagan yihiin oo ilaahay uu nicmadaa siiyey meeshii loo baahnaa ilaahay keligii inay aadaan ayaa waxay dhahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha kuwa waxay soo mareen ilaahay keyrkii caabudahayo wax kaleeto ku maman oo kusii jeedo wax weydiisanayo wax ka rajaynay markaasay yidhahdeen muusew kuwan oo kalean rabnaa tan oo kale noo samey annagu ilaah aan la arkaynin oo aan muuqanin oon ili qabanaynin iska caabudo gacmaha uun taagtaaga warna geli ma ee waxaanu aragnaan rabnaa hore wax la arkaa la caabudaaye sidaasay macnaha waxa wey codsi noocaasoo kale ka codsadeen marka tii oo kale tanina ka dhiganta maxaa yeelay ilaahay markuu guul idin siiyey subxaana watacaala oo reer maka oo idin dhibi jiray hoostooda ilahay idinka bixiyey madiine iyo dadkeeda ilaahay idinku gargaaray maanta idinkoo duulaana intaad timaadeen magaaladii makaba aada gacanta ku dhigteen dawladnimo iyo yacni waxa wey awood ilaahay idin siiyey meeshii alxamdulillah aad dhihi lahaydeen oo xagga ilaahay aada aadi lahaydeen ayaa maanta geed xun oo waxay tahay aysan jirin oo alloobaad ayaad leedihi noo samee si aanu wax ugu xidhxidhanno marka reer bani israa'iil hadalkoodii iyo kiina isku mid ah saasuu nabigu sal ly slam ku yidhi macnaha waxay iskaga mid yihiin labada hadalba waa laba hadal oo shirki ah wey labada hadalba codsigaasi waa codsi shirki ah wey maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala ayaa barakada iyo khayrka bixiye geedi wax ma bixiso haddaad meelaan ilaahay ahayn ka raadisana shirki wey macnaha gaalnimadii reer bani israa'iil ku kaceen iyo hadalkoodaasi macnihiisii oo kale ayuu kana ka dhigan yahay wey macana markaasaa nabigu sal alay slam wuxuu yidhi qolyihii idinka horreeyey dhaqankoodii iyo hadalladoodii iyo jidadkoodii baad mari doontaan bu buu nabigu salawatullahi waslamu calayh waa la weydiiyey waxa li nabi allo alyahuuda wanasara miya ma yahuud iyo nasaara markaasaa nabigu wuxuu yihi sal ly slam faman innaasu hayruhum yaa kale yaa kale dadka aada ku dayan doontaan ee hadday khaldameen aada khaldami doontaan meel alla meeshay mareen baa aad ka dabamari doontaan xataa nabigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh hadday xataa galaan baashan maansalugalayda la yidhahdo godkeeda hadday galaan xataa waa ka dabageli doontaan mid hooyadii si muuqata ugu tegay oo dadku hortii hooyadii ugu tegay hadduu ka mid yahay wuu idinka mid noqon doonaa buu nabi yuri salawatullah waslamu calayh saas way macanaa xumaan kastoy la yimaadeen ummada qaar maro waa laga heli saas yani yahuud iyo nasaaro riwaayo kale waxay leedahay faris waruum nimankii reer furus ee macnaha waxa weeyaan ayaguna dawladda ahaa kuwaasa macnaha riwaayo kale ay ku daraysa xadiidka maxalushaahidku marka waxa weeye geedaas la barakaysanayo wey geedii ay dhaheen nebigo aan barakaysane noo yeel canaan adag iyo good iyo hanjabaad adag buu nabigu jawaabtu ka bixiyay ay noqotay salawatullahi wasalaamu caleyh war geedii waxba barakayo khayrtoona ma bixiso geel haddii la diiday qabrina waa la mid gurina waa la mid qubadna waa la mid dhagaxna waa la mid insaan iyo basharna waa la mid wax kasta oo yani waxa wey ilahay ka soo haray subxaana wa tacaala oo la ma uu jiro khayr iyo barako waxaa laga raadiyaa oo lagu raadiyaa wixii sharci sheegay oo diinta ilahay ay sheegtay subxaanahu wa tacaala an abi waaqidin ilayfi xadiidka marka waxaa laga fahmayaa nabigu sal alay waslam nimankaa muusan gaalaysiinin nimankaa saxaabada ah ee hadalka codsigaasi ay shirkigu ka muuqdo nebiga weydiisay salawatulli wasalaamu caleyh laguma gaalnimo xugminin waxaa lagu gaalnimo xugmin waayey cudurdaar bay lahaayeenoo islaamnimaday ku cusbaayeen kaanuu xadiidu cahdi bilislaam islaamku ku cusbaayeen dadku hadday islaam cusub yihiin ama baadiyo cilmiga ka fogba ay ku barbaaraan ama aahaartii iyo raadkii kitaabka iyo sunnada meel ay ka baaba-eenba uu ruuxa ku barbaaro sidaa daraaddeedna shirkiyaad uugu dhaco waa loo cudur daaray inta wax laga barayo la gaalaysiin maayo saasay daliil u tahayo jahliga in laysugu cudur daarayo ayuu xadiidku daliil yahay oo aimada iyo culimada cilmigu ay u daliishadaan can abi waaqidin illayti qaala wuxuu ihi kharajnaa waan baxnay maca rasuli lahi sal lay slam nabigaanu la baxnay nabiga la jirankiisa ayaan baxnoon raacnay ilaa xunaynin xunayn ayaanu raacnay wanaxnu walxaal naxnu anagu xudathaau cahdin waktigoodu kuwa uu dhow yaho cusub yaha anagoo abi kufrin gaalnimo gaalnimo waktigay ku jireen kuwa uu dhowaa oo cusbaa oo islaamnimo hadda soo galay anagoo ah walilmushrikiina gaaladana waxaa u sugnaaday sitratun geed oo yackufuuna cindahaa agteeda ay ku nagi yihiin ay ag fadfadhiyaan cuquufka waxaa la yidhahdaa yani ruu shayga inaad dul nagaato aada dul hogato oo meeshaa aada degto ood muddo dul joogto adoo wax ka raadinaya sida matalan waxa wey hadda qubuurta lagu sameeyo o kaleto aad baad ula yaabi dadka markay qubuurta usii socdaan sheekh ways iyo shacbixaan zaylaci iyo haddaad aragta qubuurtooda dadku markay usii qalab qaadanhayaan awr mana baabuurta la raran iyo waxa alaab la diyaarsan iyo waxa ilmo baras qaba la wada iyo waxa islaan matalaysa lasii wada iyo waad niyaami oo xaggee lagu wada qubuurta lagu sii wada markaasa haddana taagedarad meeshii markii la tago habeenaha meeshaa la dul deganaano habeenadu haddana waa kala qaybsan yihin habeen waa dhafarkii habeen waa wax dhulkii habeen waa wax akrigii habeenba waa wax waxaad moodaa sida acmaasha xajka o kale acmaasha xajkaa kala qayb qaybsan yani haddana markii laga soo tegayo laga imaan maayo caraa lasoo qaadan caradii qabriga inta lasoo cantoobsado yaa lasoo qaadan markaasaa nin alla ninkii tabartu u saamixi weyday inuu qabriga tago yaa meeshaa loogu keeniyo markaasaa la dhigan oo guriga la dhigan oo la marmarin oo caruurta wejiga loo marin oo waa wax la yaabla la wey war geed baa qubuurta horaaba loo diiday geeddaas alloogaad buu nabigu diiday salawatullahi wasalaamu caleyh qabrina waaba laga dayriyo ka carraa la yidhi qabri sidiisaba inaad duca ugu tagta mooyaane inaad adoo ku cibro qaadanayo aakharo ku xusuusale aad tagto iyo inaan adoo usoo ducaynaya miskiinka meesha ku jira aad tagta mooyaane haba u dhawaanin layidhi ka fogaada marka maxaa kuu geynba waxa uusan kuu tarin maxay tahay tanoo kaleetada marka wayanuutuuna waxay ku xidxidhanayaan bihaa iyada aslixatan rugkooday ku xidxidhanayaan gaaladaa macnaha dul nagaayo rugkoodana way ku xidxidhan jireen yuqaalu lahaa geeddaa waxaa la yidhahda daatu awaaq geed magacaalo wey yani waxay yidhahdaan hadal cajiibay leeyihiin qolyahan dariiqooyinka waxay yidhahdaan man ictaqada shay-an nafacahu walaw kaana xajaran ninkii shay ictiqaadiya wuu anfici bay yidhahdaan xataa dhagaxna ha ahaadee saas wey qaacidaday ka duulayaan waa midta adigu ictiqaado wa kullu man lam yactaqid lam yantafic wa haddaad shaygan iska ictiqaadiso walow khayrba yuusan ku jirin khayr waad ka heli saas daraaddeed baa waxyaalo fara badan oo shirkiyaada ummadda loogu riday maana waxaad arkaysaa midku odhanaya manaan baan xalaa riyoodayo yani waxa weeyaan waxaan ku arkay sheekh hebel baan meel hebla ku arkay meeshaa ha laygu soo xusuu yidhi meeshiibaa waxay noqonaysaa munaasabad weyn iyo ciid weyn sanawi ah wadaad baana ku riyooday war riyadu goormay waxyi noqotay wadaadse meel ka muuqday oo meel iska kaafusaaday runtahay xataa maxay tahay munaasabada waa waxyaalaha cajaa'ibka bay ka mid wardaaya ninkii yidhaahdana war waxani ma banaana ninkii yidhaahdana waxa weeye boqol laqab iyo boqol magax iyo boqol naanaysood baa loo bixin markaasaa hilbaha loo qaadi wax loo reban ma jirto war waxani waa khaldan yahay keliya sawasixna waana khaldan yahay ayib yuqaalu laha an ujeedaa waxa la yidhahdaa famararnaa markaasa waxaan soo marnay bisidratin geed baan soo marnay faqulnaa waxaanu li yaa rasuul allah rasuulka ilahi geed gob awe ah gobkaa la faqulnaa waxaanu li yaa rasuul allah rasuulka ilahi ijcal lana waxaad oo yeeshaa daatu awaab geed aanu wax ku xidxidhanna annagana noo yeel kamaa lahum siday kuwanba ugu sugnaatay daatu anwaafin mid xidxidhasho u saaxiiba geed ay wax ku xidxidhaan say iyaguba uleeyihi faqaala rasul lah sal lay sl nabigu wuxuu ihi siduu nabigu uga jawaabay u saddex jumlo oo kala adag buu nabigu kaga jawaabay salawatullah waslamu caleyh allahu akbar horta waa istixjaab wey waa wax la yaab wey iyo tansiih ilahay uu nasahayo subxaana wa tacala inaha sunan ayadana waa adayg labaad wladii nafsi biyadihi qultum kama qaala banu israaiila limuusa ayaduna waa midii saddexaad wey saddex adag hadal oo midna ay layaab tahay labana ay digni yihiin ayuu nebigu kaga jawaabay salawatullah waslamu aleyh faqaala rasul lah sal lay sl nbig wuxu uhi allahu akbar allaa weynan badan oo in wax la garab dhigo ka weyne inahaa iyadu middan aada codsateen assunanu waa jidadkii umada qaadi jirin jidadkii hadda ka hor ummado mareen wey oo sunanka waxaa laga wadaa caadooyinkii ahaa inay ilaahay addoomadiisa garab dhigaan oo shirkiyaad la yimaadaan qultum waxaad tidhaahdeen waladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku jirteen kamaa qaalad siday tidhi oo kale banuu israaiil ree bani israiil say yidhaahdeen oo kale muusa muuse ay ku dheheen hadalkii muuse codsigii loo jeediyey ayaa idinkuna maanta soo jeediseen oo muxuu ahaa ijcal lanaa noo yeel ilaahan ilaah noo yeel kamaa lahum say kuwanba ugu sugnaatay aalihatun ilaahyaal annaguna ilaah muuqdaanu rabnaayo muusew aanu caabudno codsigaasoo kale u ka dhigan oo saxaabadu maba ayna codsanin ilaahya caabudaane geedun aan barakaysana noo sababay macnaheedu uluuhiyadu waa taas haddaadba barako meel kaleeto ka hunguriyeyso ood meel kale barako ka rajaysaayo ilaah kale adoo samaystoo kale ka dhigan halhabanka saasuu nabigu isugu shabihi salawatulli waslamu caleyh qaala muuse marka wuxuu ku yihi inakum idinku reer bani israaiilow qawmun dadbaatihin tajhaluuna oo ilaahay cadamadiisi iyo weynankiisi wuxuu idinka mudan yahay jaahiliinta ah oon garanaynin baasi macna latarkabunna buu nabigu uri sal lay slam waad maraysaan sanana man dad jidadkood ayaad maraysaan qablakum idinka horreeyey ummadihii idinka horreeye bani israiil maanta saad u shabahdeen ayaad mustaqbalana dad badan oo waxaa leeli doonaa muslimiinta ka mida ah oo reer bani israiil dhaqankoodii ku kaca waatuu nabigu sheegay salawatulhi wasalaamu aleh reer bani israiil qubuurtaa ugu horreysay waxaan ku fidmoodaan ummadana fitnadeedu ko waxay ka bilaabatay dubuurtay ka bilaabatay saasay macnaha yani mushaabahaad fara badan iyo iskaysiin bal ummadda qalila waxaa yara ninka kana ka magangelay ka nabadgalay mushaabaho oo yahuud ama nasaaro laisku shabaho aad buu u yaryahay saas way macnaha maxaa yeelay acmaashoodii xasad ninkii la yimaadaayo yahuud buu shabahay ninkii isagoo wax garanaya ilaaha caabudaayo nasaaruu shabahay ninkii isagoo cilmila cilmigiisa aan ku dhaqmin yuhuud buu shabahay acmaal fara badan oo yahuud iyo nasaaro lagu shabaha jir marka waxa weyaan cidda ka nabad ka magangas ka nabadgashay ayaaba iska yar rawahu tirmidi xadiidka tirmidi baa wariyo saxaxa xadiidka saxiix buu ka dhigay fihi masaajid baabka masaa'il dhowra ay ku jirto alula masalada koowaad waxa weye tafsiiru aayat najmi aayadda suuratu najmi ku jirta oo la fasiro oo aayadii ahayd fara'aytum allaata walcuzza tafsiirkeeduna waxa weeye siiqada ay ku timid ayaa su-aal ah afara'aytum bal iga warrama su-aashaasina waxay kutusaysaa xaqirid iyo sid ilaahyadooda la xaqirayo la yatay bal ka warrama oo maxay yihiin sidooduba maxayse qaban karaan waa su-aal marka xaqiraad a ah wey ahaniyatu masalada labaadi waxa weeye macrifatu suurati alamri arrinka suuradiisa oo la garto alladii arrinkaasoo dalabu ay codsadeen waxay codsadeen suuraduu lahaa iyo wuxuu ahaa oo isaga dhalan karto maxay codsadeen saxaabadu ma geeday caabudaan bay ilaahay weydiisteen iyo nabiga weydiisteen salawatullahi waslamu caleyh mise geeday barakaystaan geeday barakaystaan bayna weydiisteen nabiga salawatullah wasalamu calayh wailaa waxay garanayeen oo kooda cusub iyo kii horreeyeyba ay wada garanayaan in ilaahay mooyaane cid kaloo la caabuda aysan jirin ayadoo saa ay tahay haddana ruuxu hadduu kuwaasoo kale yahay tawxiidka qaybo kamida tafaasiishiisu waa ka qarsoomi karaa shirkiga tafaasiishiisa qaar ka midana waa ka qarsoomi kara waynoo iman asaalisatu masalada saddexaad waxa weeye kawnuhum ahaanshahooda ay yihiin saxaabadu lam yafcalu kuwa aan samaynin codsi mooyaane samayn kama dhicin ficil kama dhicin laakiin way codsadeen hadalkaa codsiga ah iyo qalbiga oy geliyeenba geedan inay barako ku jirto la barakaysan karo geed la barakaysan karo ictiqaadka iyo hadalkaa laftiisa weyaan midku nabigu sal alay wasalam uu ka dayriyo u diiday hadalkaa laftiisana xataa la ogolaynoo isaga laftiisa shirki ah laakiin ayagu way cusbaayeeno islaamnimaday ku cusbaayeen alraabicatu masalada afraadi waxa weeye kownuhum ahaanshahooda ay saxaabadu yihiin qasaduu kuwa dhawaaday kuwo u qastay waxay ahaayeen qasaduu kuwo u qastay ataqaruba dhawaansho ilallahi ilaahay loo dhawaado bidalika arrinkaana loogu dhawaado oo arrinkaas muxuu yahay bidaalikana waxa weeyaan waa geedda hubka lagu xidxidhayo hubka geedda lagu xidxidhayo geeddaasay ilaahay ugu dhawaanayaan ma aha inay iyada lafteedaa wax tari leh laakiin inay ilaahay usii maraan oo ilaahay ugu dhawaadaan oo ilaahay ay u dhaweyso saasay rabaan maxaa yeele lidannihim waxay moodayaan anahu alla yuxibuhu inuu jecel yahay arinkaas in geedaha lagu xidxidho geedaha la barbi inuu ilaahay jecel yahay bay moodeen wixii ilahay jecel yahana dee waa loogu dhawaadaa oo isagaa loogu sii dhawaadaa macnaha fahamkaasaa galay marka geedantadaasa soo ilaahay subxaana watacaala inuguma waajibin masala waxa weeyaan inaan dhagaxaa madowna hadda sheegayno o kaleeto inaan taabanno oo ama aan dhunkanno ilahay baan ugu dhawaanayna maxaa yeele ilaahay baa inugu addoonsadayo jecel inaan saa samayno saasoo kaley moodeeno barakaysigan geeda la barakaysto oo ilaahay loogu sii dhawaado wax ilaahay jecelyo oo ilaahay loogu dhawaan bay moodeen saasay moodeen laakiin shirki iyo ilaahay keydkii caabuda ma ahin inay ilaahay keydkii caabudaan ma ahin alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye annahum saxaabadu idaa jahiluu haddii ay garan waayeen haadaa arrinkaa fa kayruhum iyaga cid aan ahayni awlaa way kaga habboon tahay biljahli aqoon la-aan haddii saxaabadii nabigaba sal alay wasalam shirkiga qaadi qaybihiisii qaar ka mida ay garan waayeen inuu shirki yahay innaga iyo inta inala mid ah ee saxaabada kasoo hadhayba way kasii xasjiraan inay shirkiga qaybo ka mida ka qarsoomo bal sida uu leeya sheekh maxamed bin cabdilwahaab mualafaadkiisa qaarkood culimo waaweyn buu shirkiga qaybihiisa qaar ka mida ka qarsoomi karaa maxaa yeele waa bad wey tawxiidku waa bad shirkiguna waa bad shirkigaasi marka ajzaadiisa iyo qaybihiisa qaar ka mida waa kaa qarsoomi karaa adoo cilmi badan saas way macna iska badaa kuwan kadaasi hadda waa cusub yihiin oo xusaynka islaamka ay ku cusub yihiin ayayna fahm badan ka qaadan islaamka wax badan kama fahamsanaa saa daraaddeed baa ugeeni haddana way dhici kartaa ruux isagoo cilmi badan inay ka qarsoomo shirkiyaadka qaar ay ka qarsoomaan sidii masalan mucaad oo kale mucaad goormay ahayd nebigu sal ly slam markuu u direeyey boqorada reer rumi halkaa u jiray soo laabtay nabiga uu sujuudayay salawatulli wasalamu caleyh waa dambeeyey mucaadna nabigu wuxuu ku sheegay salawatulli wasalamu caleyh aclamu nnaasi bilxalaali waalxaraam xalaasha iyo xaaraamta ninka dadka ugu yaqaano nabigu ku tilmaamay salawatullah waslamu caleyh haddana maca daalika mucaad waxaa ka qarsoontay nebiga oo loo sujuudaayay inay qalabta marka waxa weeye jahligu waa kugu dhici taasi marka waxay keenaysaa ruuxu inuu dadaalo oo mar walba uu ordo oo uu ka dadaalo shirkiga tawxiidka barashadiisana ku dadaalo uusan isdhiganin uusan marna oran alala adigu tawxiidka dhig madmajid akrisatayo adiid daxawiye akrisatayo kan akrisatayo jamxaa uga baantay baal ka dherigtay wax kale raadi lagama dhegto tawxiid saas asaadisatu masalada lixaad waxa wey ana lahum waxaa u sugnaatay saxaabada waxaa usugnaaday min alxasanaati acmaasha walwanaagsan xaggeeda walwacdi iyo ballanqaad bilmakfirati dembidhaaf loo ballanqaaday ballanqaadka iyo acmaasha wan wanaagsan xaggooda waxay ka haystaan oo laga siiyey maa laysa waxaan u sugnaanay likayrihim iyaga cidaan ahayn oo xasanaadka ilaahay leeyihiin xasanaadka ilahay agtooda u yaaleen inaga inoo oolinna waa suxbadii nebiga ay la saaxiibeen salawatullahi wasalaamu caleyh oo camal loo dhigo uusan jirin yani iyo islaamka oo xilligaa aad u baahnaa oo ay naftooda iyo xoolahooda ku garab istaageen laa yastawi minkum man anfaqa min qabli ilfatxi waqaatala ulaaika acdamu darajatan xasanaad bay leeyihiin oo dad la dheliyin oo aan la gaari karin ballanqaad ilaahay subxaana watacaala uu ballanqaadayna waa jiraa inuu u dembi dhaafayo saxaabadii nabiga sal alay slam oo qur-aankay ku timi marka taa way haystaan asaabicatu masalada toddobaad waxa weeye ana nabiya nabigu sal lay slam lam yacdurhum ugumuusan cudurdaarin fi lamri arrinka arrintay codsadeen kamuusan aamuusin nabigu sal lay sl muusa waa jaahiliine eh, oo cudurdaar bay leeyihiinoo waxunbaa maaragtay ku kallifaye eh, iskaga aamusa bal nebigu inuu u cudurdaar iska daayo radda caleyhi wuu radiyey oo wuu ka hortegay hadalka si adag buu uga hortegay biqowlii buu kaga hortegay nabigu sal lay slam allahu akbar uu yidhi inaha sunan latattabicunna sanana man kana qablakum fagallada wuu adkeeyey nebigu alamra arrinka bihadihi halaai saddexdaasu ku adkeeyey saddexda weerood allahu akbar oo isticjaab isticdaam ah weynays allahu akbarta waxaa la isticmaalaa shayga markaad la yaaban tahay ama aada weynaysanayso ayaa allahu akbarta la isticmaala subxaan allahi ona waa la isticmaala iyadan waxaa kaleeto oo jumlada labaad ay tahay inaha sunan oo waa digniin ummado horead meeshan maray oo addoommo horaa halkan maray oo waa caadooyinkii ummada ku jiri jireen waa digniin latattabicunna sanana man kana qablakunna iyaduna waa digniin labaad wey oo ummado inaga horreeyo lumay inay jidkan mareen oo sidan mareenna ah, waa digniintii labaad wey laba digniinood iyo hadal isticdaam iyo weynaynti ah ayuu nebigu kaga jawaabay salawatullah waslamu caleyh saddexdaa arrimood buu kaga jawaabay athaaminatu mas'alada sideedaadi waxa weye almru alkabiir arrinka weyn wahuwa almaqsuudu ujeedaduna isaga wey baytulqasiid ujeedada dhan ee leenahayna waa isag oo muxuu yahay annahu nebigu akbara wuxuu u sheegay anna alabahum codsigoodu alibatahum maaha waa al anna alabahum codsigoodu ka alabi bani israaiila ree bani israiil codsigoodiio kale inuu yahay lamaa qaaluu markay ku yidhahdeen limuusa muuse markay ku yidhahdeen ijcal lanaa ilaah arrinta ugu weyn waxa weeye ama adigu dhagax ka dhig ama geed ka dhig ama weli ku magacaw ama qabri ku magacawe codsiguba mar hadduu yahay ilaahay waxaan oo wax la weydiisto oo ilaahay loo sii maro loo yeelay shaqadii reer bani israaiil iyo gaalnimadoodii wey saas wey man rumeel baa la mariyey lama kala qaada ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weye ana nafya haada tabaruka geedahoo la barakaysto diidada la diiday min macnaa laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah macnaheeda ka mid geed in la barakaysto la diidaayo waxay soo gudagelaysaa macnayaasha ay kutusayso laa ilaaha ila allah maxaa yeele laa ilaha illa allah waa nabi soo sheegnayo cibaadaday ilaahay u sugi cidaan ilaahay ahayna way u diidi sooma geeddantadaasa cibaadada waxaa u diiday iyo in la barakaysto laa ilaha illa allah waa u diiday saas way macana maca didqatihi isaga oo hooseeya wa khafaa'ihi diqada iyo khafaaga waa isku macno wey maca didqatihi wa khafaa'ihi isaga oo shaygaasi barakaysigu uu weliba qarsoon yahay calaa ulaaika kuwa uu ka qarsoonaa isagoo saxaabada iyo ragga uu ka qarsoonaa oo macno qarsoon oo dadka qaar yar mooyaane in badan aysan garanin isagoo ah ayaa haddana wuxuu ka mid yahay waxyaalaha laa ilaaha ila allahu ay ku tusaysee macnayaasheeda ka mid ah macnaha laa ilaaha ila allah ayaa waxay leedahay tawxiidku qaarna waa mid jeli iska muuqda oo cid walba garanayso qaarna tafaasiil hoose weeyaano dad in dadka intiisa badani garan maayaan shirkigoo kale wey shirkigu jeli iyo khafigu uqaybsama jeligu waa midka la wada ogyaho dadku wada garanayaanoo wada muuqdaan khafiguna waa mid qarsoon oo dad yar un ay garanayaan in badan ka qarsoomi kara marka laa ilaaha ila allah macaaniday kutusayso qaar baa laga yaabaa dadku iyagoo culimaa inay ka qarsoomaan ayagoo camo iskabadaaye alcashiratu masalada tobnaad waxa weye anahu nabigu xalafa wuu dhaafay cala alfutiya jawaabtii diiniga ahayd ee uu jawaabayay buu ku dhaafay wa huwa nabiguna laa yaxlifu ma dhaarto ilaa limaslaxati ujeedo dan weyn unina dhaarta ka dambaysa mooyaane oo maslaxo weyn ay ku jirta mooyaane iskama dhaarto nebigu salawatullah waslamu caleyh macnaha markuu arinka ka jawaabay waladii nafsii biyadii waaka nabigu nebigu uri sal ly wasalam taas way maana waynu soo marnayo ruuxu markuu jawaab diiniga bixinayo oo la weydiiyey ama arrin dhacday oo u muuqata uu doonayo jawaabtiina inuu ka bixiyo ayuu dhaaran karaa oo waladii nafsi biyadi iyo wallaahi iyo rabbi lkacba iyo ku dhaaran karaa xaggakusoo marna alxaadiyatu cashrata alxaadiyatu cashrata midda ko iyo masalada ko iyo tanaad waxa weye anna shirka shirkigu fiihi shirkiga dhexdiisa akbaru mid weyn baa ahaaday wa asqaru iyo mid yar liannahum saxaabadu lam yartaduu maysan ridoodin bihaada codsigaa mayna ku ridoodin shirkigay galeen siduu sheekhu waday waxa uu leeyahay shirkiga gelay shirki yar bu ah shirkigii weynaanba ah mana aynan ridoobin shirkiguna mid weyn iyo mid yar buu uqaybsamaa saa daraadeed kii yaraabay galeeno saa daraaddeed mayna ku ridoobin islaanimada meesa kaga bix waxaad moodaa waa lagu khilaafsan yahay hadalkaa sheekh daahirka aan ka fahnay hadduu sax yahay oo fahamkeenuusan khalad ahayn in macnaha shirki ay galeen hadalkay ku hadleen inuu shirki asqar ahaa waa lagu khilaafsan hadalkay ku hadleen shirki akbaru ahaa inuu akbar ahaana waxaa kutusayay nebigu salawatulhi wasalaamu caleyhi aayadda uu soo deliishaday qultum waladii nafsii biyadii kamaa qaalat banu israiil ree bani israiil hadalkay ku hadleen shirki yar miyaa mise shirki weyn buu ahaa shirki weyn buu ahaa kaasuu nebigu ku shabahay ka saxaabada qaar ka mida ah ay ku hadleen shabaha iyo isu ekeysiintana asal waxaa u ah min jamiici lwujuuh labada shay inay isaga mid yihiin saasaa asal ah oo dhinacyaha qaarkoodun markay isaga eg yihiin asal ma ah saas wey saasna macnaha culimada qaar ka mida ah ay marayaan ayb athaaniyata cashrata masalada labiyo tobnaad waxa weeye shirkiga akbarka iyo askarka iyo daabit maxaa loo sameeya shirkiga askar goormuu noqonaya akbarka goormuu noqonaya askarka culimadu laba baabitba way sheegaan waxay baabit goobada sheegaan waxa wey shirkiga wuu yaryaha waxaa la dhihi karaa markii uu intuu ama xadiis ama aayad qur-aana kusoo arooro nas intuu kusoo arooro inuu shirki yahay haddana inaan islaamnimada lagaga baxaynin uu dalil ku tusiyo markaasaa shirki asqara la yidhahda laba tiil waay inuu shirki yahay horta waa in daliil loo helo inaan shirkigaasi kii islaamka lagaga baxayey uusan ahaynna waa in daliil loo helo labada arrimood markii loo helo ayaa shirki asqara la yidhahda oo daliil un baa la raadine iskama ohan kartid wax kasta waa shirki asqara saas waa qowl aqwaasha ahlucilmiga ka mid ah. tacriif markay sheegayaa shirkiga asqarka qolana waxay leeyihin shirkiga asqar waxaa la yidhahdaa wax walba oo dariica iyo wasiilo u ah shirkiga weyn ku gaarsiin karo oo ku jiidi kara shirki asqara wey sidaa marka la yidhahdo dunuubta oo dhan shirkiga ayuu soo gudagelaya maxaa yeelay yani almacaasi bariidu lkufri sidoodaba macaasidu iyo dunuubtu waxay beriid iyo boosto u tahay shirkigi iyo gaalnimaday boosto watay sidaana culimada qaar ka kamid ah ohanay shirki wax alla wixii ku geyn karo oo ku jiidi kara shirkiga weyn oo dhan waxaa la yidhahdaa shirki asqara la yidhahdaa oo dunuubtao dhan baa soo gudageli markaa kaana waa tacriif kale culimada qaar kamid ah ay marayaan athaaniyatu cashrata masalada labiyo tobnaad waxa weye qowluhum odhaahdooda ay yidhahdeen saxaabadu wanaxnu sudakaau cahdi bikufrin annagoo gaalnimo ku cusub waktiganagu uu gaalnimo ku dhow yahayo xilli dhowka islaami fiihi waxaa ku sugan oo laga qaadanayo hadalkaa ana kayrahum ragga hadalkaa yidhi qayrkood laa yajhalu inuusan ka jahli noqonin min daalika arrinka yacni saxaabada intoodii kale raggii hore ee fuqahaa-u saxaaba ah ee nebiga sal lay waslam muddo la soo joogay ee waxyiga wax ka soo bartay ayagu arrintan oo kale kama qarsooto way ogaan inaa waxaan ilaahay la barakeysan karin oo qalbigu kuwax cilmi karin wax laga raadsan karin waa ka daraysan yahi laakiin dad cusub oo islaamnimada ku cusub iyo ka qarsoomi wey macna athaalithata cashrata mas'alada labiyo tobnaad waxa weye saddexiy tobnaad atakbiiru in la takbiirsadoo allahu akbar la yidhahdo cinda tacajub markii ruuxu wax la yaabo khilaafan arrintaa waxaan ku khilaafsannahay liman karihahu cidda karaahaysatay culimada qaar ka mid a waxay karaahaysteen ruuxu markuu shay la yaabo inuu yidhahdo allahu akbar laakiin sida nusuusta laga qaadanayo waa la dhihi karaa waxaa kaloo dhihi karaa subxaana allah iyadana waa dhintay markaas la yaabto fameesha inaga waa waran aan ka dhaan oo kale sii way subxaana allah iyo yani laa ilaaha ila allahu iyo allahu akbar iyo saasaa la dhaha waa waran macna ma leeyahay الرابعة عشرة مسألة عشرة وحي سد الذرائع سد الذرائع معناها ذرائع ده وحده بدا الوسائل والطرق وشرتك هي وحيالها شيء اللي هو قال ذريعة لله وصومر مركة wixii gaalnimo dadka gaadhsiinahayay oo la xidhay shirkiga laftiisi maaha shirkigii jid walba oo dadku u maylahaayeen baaba la xidho la gooyey oo la awday asagana xadiiskay ku jirtaa xaggay kaga jirtaa sadu dabaa'ic xaggee laga qabanaya xadiis inaha sunan geedda geeda oo barakaysigeeda la saamaxaayey waa shirki asqar ah haddii barakaysi oo ilahay baa barake laga raadinaya geeddaa haddii la yidhahdo hala barakaysta maal ilahay keyrkii hala barakaysta haddii la yidhahdo waxay wasiilo u tahay oo dariico u tahay shirkigii weynaa sidaa daraaddeed albaabka horaaba laga sii xidhiba wax walba oo dadka u geyn karaba qubuurtaa laga fogaado maxaa loo yii min baabi sadi daraaci qubuurta waxaa laga cabsanaya siday dadka usii wada inay shirki ku rido ilahay la garab dhigo subxana watacala oo wuxuu ilaha wax laga siiyo sida hadda dhacdayba oo kaleetaba ah. dadka weynayntiisa iyo qadarintiisa dhaafsiisan bini-aadamnimadiisa ruuxa yaa loo istaagi maxaa loo yiri soo min baabi sabi daraa'ic ma ah saas wey sharcigu wuxuu yaqaanaa wax la yidhahda wiqaaya alwiqaayatu khayrun min alcilaaj shaygii markuu dhacay daaweyn la daaweeyo intaan la gaadhin dhicitaankiisa horaaba laga taxadari jid walba oo dadka geynahayo oo gaadhsiin karoo dhan baa horay laga xidhay saas wy macana saas sad daraa'ic saasaa laga wada sad daraa'ic waxaana qaba culimo ad fara badan baa qaba yani qaacida usuuliya waa la yihahda qaacida fikiyana way noqotaa adila min aladilati almukhtalafi fiihana waa la yihahda oo culimada qaar ka mid a ah waxaa qaba khaasatan maalikiyada waxay qabaan inuu daliil sharci ayo kitaabka iyo sunada iyo ijmaaca iyo qiyaaska iyo istisxaabka iyo yani camal ahlmadiina iyo sad daraaix iyo adilo fara badanoo saasoo kalaa jirta daliil marka adilada ka mid qaacidadaa ku tiriyaan culimmada intooda badanna qaacidadaas waa ogol macna adilo badan baana kutusa waxaa ka a masalan zinada oo kale in misaan loo sameeyey oo ka hortag loo sameeyey sooma badnaa masalan khulwada nin iyo naag inaysan gooni iskula khulwaan waa sadu daraayica inayna keligeed safrin waa sadu daraayic inaan la fiirinin sadu daraayic waayo inayna ku fiirinin sadu daraayic waayo kulligeed waxaa lagaga hortagaya yani waxa zinadii weyneyd bay intaasoo dhan taxadar oo lagaga taxadaraya man alkhaamisata cashrata masalada shan iyo tobnaad waxa weye annahyu reebitaan can tashabuhi isku shabihid layska reebo biahli kitaabi ahlkitaabka laysku shabaho in yahuud iyo nasaaro laysku shabo oo acmaashoodi iyo dhaqamadoodi iyo caadaadkooda laysku shabo taas oo macnaha layska reebo waxaaba hadda inoo dambeysayba ciidoodii ciidan chrismaska ay yidhahdaan iyo cidda niyu yeega ay yidhahdaan maanaa sanadka cusub iyo kullu dalika waxa muslimiintu inay ciidaanu muujiyaan maha waa inay khilaafaan xataa maalmaha axadda ah in dukaamada la furaa fiican oo xafiisyada laga shaqaysto si loo khilaafo ciidooda saas way maana wax alla waxay yani waxa weyaan inay iyaguna diinteenna waafaqaan mooye dhaqamadooda oo dhan iyo waxyaalahay weyneynayaan oo dhan inaan ku garamarno saasaa sharcigeenu inaga doonaya macna hadday macnaha waxa weyaan garka ay ciiraan waa inaan garamarno garka sii hareegahayna bari khilaafu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh kabaha kuma tukadaana idinku kabaa ku tukada oo khilaafa buu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh xataa admaa shay shayga u yar kaba lagu tukada soo wax yar kaba lagu tukada xataa ku garamara buu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh shaarubtay sii daayaane shaarubta xiira saas shaarubtay sii daayaane xiira khilaaf wax alla sharciya waay waxooda dhaqamadood iyo caadaadkooda inaan ku garamarno ku khilaafno oo halkaa markay aadaan halkaa aan aadno haddayna sharcigeena khilaafayno saasaa laynaga doonaysa asaadisata cashrata masalada lixyo tobnaad waxa weye alqadabu cadhoosho oo ruuxu cadhoodo cinda tacliim markuu baray macalinka dadka wax baraya iyo sheekh markuu wax barayo ma marka qaarkood inuu cadhoon karo yaa laga qaada oo xadiidka xadiis kaga taalay oo nebigu ku cadhooday salawatulli wasalaamu caleyh allahu akbar hadalkaas saddexdeed daba dhigay ayaa waxaa laga fahmayaa inuu kasoo fulay yani ruux cadhooday nin arinku la weynaa soo cadhooday inuu kasoo fulay baa laga garanay saasuu leey ayib asaabicata cashrata masalada macnaha waxa weya toddobiya tobnaad waxa weye alqaacida lkuliya qaacidada guud liqowlihi uu yihi nabigu sal lay slam inaha sunan qaacida guud wuxuu ka wadaa ummadan iyo ummadihii hore iyo kuwii kasii horreeyey kulligood waa qaacide ay wada mareeno in ilaahay ay amarkiisa iyo sharcigiisa khilaafaan caadooyinka ummadihii horena ay ku daydaan jidad kaaweyn waa jidad waaweyno la yaqaano wey macna horay loo yaqaan athaaminatu casharta masalada sideed iyo tobnaad waxa weye ana hada arinkaas calamun waa calaamo iyo astaan su-aal nabiga sal lay slam hadda xadiis waxaa kusoo marnay latarkabunna sanana man kaana qablakum inay ummaddu ay saxaabaduna markaa nabigu la hadlaya salawatulli waslamu aleyh yahuud iyo nasaaro in jidkoodii aada mari doontaan buu nabigu salawatulli waslamu aleyh ummado badan oo ummadda ka midana inay ridoobi doonaan gaaloodi doonaan bu nabigu sheegay haddana nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam ina shaydaana yabisa min an yucbada jaziirat lcarab shaydaan wuxuu ka quudtay in jaziirat alcarab lagu caabudo oo ilaha shirki loogu sameeyo shirkiba in lagu sameeyo jaziirat alcarab shaydaan waa ka quudtay nabiguna saxaabada joogtay jaziirat alcarab iyo ummaddii jaziirat lcarab buu la hadlaya ummadda inteedii kaleba oo uu leeyahay qaar badan baa shirkiyaad geli doona ayb deed isu waafajini may soo hor imaanaya labada xadiis hor imaanaya laakin kayfa tawfiiq ah. Ah, macnaha waxa wey nebigu wuxuu ka warramay salawatullhi wasalaamu aleyh shaydaan inuu quustay shaydaan hadduu quustay oo markaasoo laga adkaado oo jasiiratulcarab lagaga adkaado islaamkii ku faafo oo tawxiidka ku faafay oo shirkigii la burburiyo dowlad islaam ay ka dhalanto marka hadduu quusad ku dhacay mar labaad inuu soo rogaal celiyo ma diideyso ilaan hadda intaad quusato oo wax ku quusiye aada aragto ayaad intaad dagaal labaad iyo rogaal celin soo samaysaa quusigii kaa bixi karaa soo maa marka nabiga xadiidkiisa lagama fahmay inaan jasiiratulcarab shirkiba ka dhacayn ee marka uun inuu shaydaan quustay yuu nebigu sheegay salawatullah waslamu caleyh ninkasaas inuu daaim yahayna ma sheegin saasmaayibaaaminata waxa wey ana hada arinkaas calamun waa calaamad iyo astaan oo min aclaami nubuwa nebinimada nebigeenna calaamooyinka kutusaya ka mid ah likownihi waa arrinkeedu latarkabunna sanana man kana qablakum waay likownihi ahaanshaha uu yahay waqaca mid dhacay kabaa akhbara siduu nabigu uu sheegay salawatullah waslamu aleyh sabtii nabigu uu sheegay salawatullah wasalaamu caleyh hayaa macnaha ay u dhacday saas wey maanta waxa wey iyagaaba hogaanka inoo hayo meeshay inoo jeediyaan unbaynu u jeedsan yani xataa wax kale iska dhaafa nolosha qaybteedii ugu sahlanayd qafuuska ah bay nagu maamulayaan maalintay marada gaabiyaan oo lowga geeyaanna lowgaan geenayna maalintay shullaha jiidaan oo dhulka geeyaanna waan geenayna maalintay qadaadka xiirtaan qadaadkaynu xiran maalintay simaha sii daysaanna waynu sii daysan maalintay sarwaalka googooyaan oo karmo u yeelaan oo qoolxilo kala daalaanna waynu kala daali maalintii macnaha sirwaal qurux badan tushaanna waynu tuhnan maalintii isku giijiyaan waynu isku giijin maalintii halow halow ka dhigaanna waynu ka dhigin waa nolosha qaybta ugu basiiso qaybta ugu sahlan wey nolosha waxbala iska daayo wixii kale iska wadhaan saas maa ataasicata cashrata masalada sagaaliyo tobnaad waxa weeye ana maa dama allahu wuxuu ilaahay ku caayey oo ku dhaleeceeyey bihi isaga alyahuuda wanasaara yahuud iyo nasaaro wuxuu ilaahay ku dhaleeceeyey fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa annahu shayga uu ku dhaceeyey dhaleeceeye lana anagu noo sugnaaday wuxuu ka wadaa wixii yahuud iyo nasaaro qur-aanka lagu eedeeyey oy ku kaceen ummadanina hadday ku kacdo eeddaa waxbay kale saas macana qur-aanku yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiinta carkeed basuu kusoo degay war la yidhaahda ma jire wixii ay qolyahaasi ku kaceen oo la yimaadeen ninkii ku kacay ayaga wixii laga yiri unbaa isagana lagu odhan way macana oo saas waxaa la odhanayaa yani sida sheekh ibnu cuthaymiin uu leeyahay lanaadaa ummadoo dhan ma ah maxaa yeele ummadda qaar ka nabadgelay baa jira qaarkii aan ka nabadgelin eedii iyo daleecayntii yahuud iyo nasaaro qur-aanka loogu sheegay ciddii ku dhacday way la wadaagi waa ciddii samaysay macna maaha ummadoo dhan alcishruuna masalada labaatanaadi waxa weye annahu mutaqarirun waxaa sugan cindahum culimada agtooda waxaa sugan ama cinda asaxaabati saxaabada agtooda waxaa sugan cinda alculamaai culimada agtooda waxa sugan oon muran ka jirin ana alcibaadaati cibaadooyinka madnaaha meesha ay ku dhisan tahay cala lamri amarka wey amarka sharciga iyo cibaada salka ku haysaa oy ku dhisantao lugta ku haysaa ayib maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa sharcigu laba qaybood buu leeyahayo qeybna cibaadaad baa laydhaha qeybna mucaamalaad waa taqsiim culimadu ay qaybiyeen cibaadaadka waxaa la yidhaahdaa sida arkaanta shanta oo kale wixii ilaahay loogu dhowaanayo subxana watacala mucaamalaadka ilaahna waxyaala cadaadka iibka iyo ganacsiga iyo cunitaanka iyo cabitaanka iyo guri samaysiga iyo waxyaalahaas mucaamalada ibni aadamkaana mucaamalaad iyo caadaad baa la yidhahda labadaasaa marka la kala qaadi shaygu hadduu cibaado yahay oo ilaahayga aada ugu dhowaanayso oo ajir in lagaa siiyo aada doonayso oo janno aad ku rabto oo cadayna aad kaga cararayso oo aad ku doonayso inaad ilaahay agtiisa wax kaga heshaayo waa in aa sharcigu ku amray amar sharci waa in la helo shaygaa sheegay waa in kitaabka ilahi ay ku taallo ama sunada nabiga ay ku taallo salawatulli waslamu caleyh haddii laga waayo soomaa shaygaasi waa bidco shaygaasi waa bidco waa ka nabigu ohanaya sal alay wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ninkii camal la yimaado oo diin uu ka dhigayo ilaahay ugu dhawaanayo oo amarkanaguna uusan ku dul sugnayn oo anagu aanaan amrin waa lagu diidi oo waa lagu celinaya saasni macna waxaa la yidhahdaa alcibaada alcibaadaatu tawqiifiya cibaadaadku sharcigu intuu sheegay unbaa lagu gaabine qiyaas lama galo yani waxa lamana mana awaari karo waxdana laguma ziyaadin karo cibaado waata kitaabkiyo sunnadu sheegay oo haddaan naf loo haynin cibaado maaha taasi waxay kaasoo aftaraysaa marka la yidhahdo muranka ah ruux waxaad aragtay cibaadad mid xadaraynayaad arag mid xadaraynayaad arag iskama soo qaad tusaale wey markaasa waxaa tii war xadradani waa bidco ma banaana wuxuu ku yidhi ma daliil daliil maxaa waa inaysan xadradu banaaneen adiguna waxaa tidhi maxaa daliil waa inay banaan tahay soo jiiq mayna isla gaadhin yaa daliil laga rabaa marka isagaa daliil laga rabaa limaada lianna shaygu mar hadduu cibaado yahay asalku waa in la diido ilaa in daliil loo helo mooyaane adiga waxaa kugu filan shaygani inuusan cibaado ahayn kitaabkana kuma yaallo sunnadana kuma yaallo isaga waxaa laga rabaa markaa aniguna daliil uma hayo garbadhac baa noqonay saa daraaddeed way banaan tahay war jira ma maaha saas way maanaa ninkii cibaado jidayaay daliilkeeda isagaa laga rabaa ee ruuxa ruuxa diidan daliil lagama rabo ruuxa diidan daliil lagama rabee ruuxa macnaha odhanaya waa cibaado ayaa daliilka laga raba sharciga sharcigu meeshuu ku amray baa laga rabaa laga rabaa maana mawliidkao kalea lamid ka mid ah. xagee sharcigu ku sheegay ma garanaysid meel sharci ku sheega garan maysid mana heli kartid xagee laga keenay marka markaa tiraa waa daliilku awey isaguna waa daliilku awey bu kudhi waad isku daalaysaan macana saas daliilku waxa weeyaan inuusan sharcigu amrin wey wuxuusan sharcigu amrinoo cibaadaana waa bidca wey macana amaa mucaamalaadku iyagu waa ka gedisan yihiino mucaamalaadka asalku waa ibaaxo wey mucaamalaadka asalku waa banaani ruuxii yidhaahda shaygani waa banaan yahay mucaamalada ama iidka noocan ah ama heshiiska noocan ah ama cuntadan heblaah ama cabitaanka noocan ah waa banaan yahay ruuxii yidhaahda daliil lagama rabo asalkiibuu ku fadhiya laakiin yaa laga rabaa daliilka waxaa daliil laga rabaa ninkii yidhahda shaygani ma banaana cagsi wey marka sii hore cagsigeeda wey ma banaanaa leedahay soo ma anugu waxaan kuu taagnahay alaslu fi lashya alibaaxa waxyaalaha mucaamalaadka asalku waa inay banaan tahay daliilkii diiday adaa lagaa raba waa inaad tirado marka aayad heblaa diiday ama xadiis hebel baa diiday mucaamalaadkuna saas wey cibaadaadkuna saas wey saasay macnaha culamada islamka u kala qaadaan marka ana alcibaadaati cibaadooyinka waxyaalaha ilahay loogu dhawaado oo dhan mabnaaha meesha ay ku dhisan tahay salka ku haysahay cala almri shaarica amarkiisa wey shaaricu inuu amro oo uu sheego inay cibaado tahay fasaara fiihi waxaa marka dhexdiisa ku sugan qisada atanbiihu baraarujin calaa masaa'il qabri qabriga masaaishiisa laysku baraarujinayo waa fahm daqiiqa ah jiddan oo sheekhu uu meesha ka fahmayo wuxuu leeyahay qisadan aan soo sheegnay xadiidkaas saxaabadii nabiga dhex maray salawatullhi wasalaamu caleyh waxaa laga qaadanayaa su-aalaha qabriga laysku weydiin doono oo saddex su-aalood baa qabriga laysku weydiin soo maa mid waa rububiyada midna waa nubuwaadka soo midna waa diinta soo ma saddexaasaa laisku weydiin saddexdii mas'ale qabriga laisku weydiin lahaabaa xadiidka laga fahmi cajiib masaa'il qabri oo laysku baraarujiya ku jirta oo sabay ugu jiraan amaa man rabbuka man rabbuka oo su-aasha koobaadee ruuxa qabriga lagu weydiina fawaadixu way iska cadda man rabbuka see xadiidka looga qaadanaya waxaa looga qaadanaya xadiidku sidiisaba rububiyada alla subxaana watacaala iyo uluuhiyadiisa ayuu sugayaa cid kalena ilaahnimada waa u soo ma taasa saasa looga qaada wa amaa man nabiyuka su-aasha labaad oo nebigaa kee ahaa yuu ahaa nebigaa oo nubuwada sugitaankeeda ah iyadana waxaa laga qaadanaya fa min ikhbaarihi warramidda ayaa laga qaadanaya nebigu u waramay biambaai alghaybi warar qarsoon oo aanaan ogeyn sheegidda uu sheegay baa laga qaadan xagge laga qaadanayaa iyadana nebinimada sugiddeeda waxaa laga qaadanayaa nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam latarkabunna sanana man kana qablakum ummadda oon ku dhicin shabahid yahuud iyo nasaaro la shabaho oo weli aan arrintaasi dhicin iyuu nebigu ka warramay salawatullahi wasalamu caleyh soma siduu uga warramay bayna u dhacday wax maqan oo hayb oo imaan doona ninka ka warramayna waa un rasuul iyo nebi wey nubuwadii sugitaankeediina iyadana halkaasaa laga fahmiy o laga qaadan wa amaa man nabiyuka nebinimada macnaha sugitaankeedii iyo man nabiyuka su-aashaa jawaabteeda iyadana waxaa laga qaadan fa ikhbaari warramidda uu nebigu warramay bianbaai lhaybi warar qarsoon oo hayba ah, sheegidda uu sheegay baa iyadana laga qaadanaya nebinimada macnaha inuu nebi yahay iyo nubuwada sugiddeeda halkaasaa laga qaadan wa amaa maa diinuka miya fa min baa laga qaadanaya ay yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan ilaa akhirih ijcal lanaa ilaahan ilaahan noo samee markay leeyihiin ma aha ilaah noo abuur ee waxay leeyihiin diin noo samee diin aan ilaahay ku caabu macnaha diin noo banaysa inaanu ugu dhowaano geedkan aanu kusii dhawaano usii marno noo samee oo uluuhiyadii oo diin iyo mabda iyo caqiide ukhuduucaysa yay taasina kal ku leedahay macnaha oo iyadana waxaa laga qaadanayaa yani diinta sugitaankeedii saddexdooda halkaasaa laga qaadan bula ila aakhirii hadalka afarkiisa laga gaadho alxaadiyatu walcishruun mas'alada kow iyo labaatanaadi waxa weeye ana sunnata ahli lkitaab nimanka ahlulkitaabka la yidhahda caadadooda iyo jidka ay maraan iyo dhaqankoodu madmuumatun waa mid caayan oo sharcigu dhaleeceeyo caayay ka sunnati lmushrikiina mushrikiinta jidkooda iyo caadadooda oo kale yani waxa weyaan waa isku mid gaal waa un gaal ama yahuudi ama nasraani ha ahdo ama caami ha noqdo ama laadiini ha noqdo ama shuuci ha noqdo isku wada xaaqaan dhaqamadooda kulli waa isku mid athaaniyatu walcishruun masalada sideed labi iyo labaatanaadi waxa weeye ana almuntaqila ruuxa ka guuray min albaaili baailkii ruuxii ka tegey alladii baailkaasoo icsaadahu uu caado ka dhigtay qalbuhu qalbigiisa baail iyo xumaan qalbigiisu caadaystay ruuxii ka tagaayay laa yu'manu aamin lagama aha an yakuuna inuu ahaado fii qalbii qalbigiis baqiyatun hadhaa min tilka alcaadati caadadaas inay wax kaga hadheen aamin lagama aha maxaa la yeelay liqawlihim odhaahdooda wanaxnu xudathaau cahdin bikufrin macnaha waxa weeye ninkii xumaan samayn jiray oo xumaantii kasoo tegay xumaantii baa ku dambeeya laablaabka qalbiga wuxuun hadhaa baa ku inay ku dambeeyaan baa suurtagal ah aamin lagama aha marka inay wuxuun hadhaa kugu yihiin saa daradeed ninkii ahaan jiray yani waxa weeye khuraafi ahaan jiray oo ilahay keyrkii cabudi jiray oo waxyaalaha tawasulka iyo istiqaasada iyo isticaana bikeyr samayn jiray shirkiyaadkii iyo khuraafaadkii iyo bidicii wuxuun inay qalbigiisa kaga dambeeyaan aamin lagama aha maxaa yeelay saxaabada ridwaanullahi calayhim markay nabiga leeyihiin noo samee oo geedaan noo yeel raggan odhanaya weli waxaa qalbigooda kusii dambeeya hadhaa yar oo waxaa kusii dambeeya geedihii iyo makhluuqaadka weynayntiisi wax karaadsigiisiia ah, yaan weli wax kaga sii laabanya marka aamin lagama aha dadka noocaasoo kale sidooda macaasida dunuubtao kale ruuxa hadduu barto oo uu ka tago inuu ku laabto oo qalbigiisa wax kaga hadhaan aamin lagama aha hada wabilahi tawfiiq sal allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedin wala alihi saxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh